alxamdu لlh rb العaalamiin وslى اllah عlى mxamedi وعlى ali mxamed rb اshrax lii sadrii وysir lii amrii wxlul cqdaة min lisaani yfqahu qwlii in sha allahu tacaala waxay noo soo dhammaaday oo aynu ku guda jirnay silsiladii bilow way noo ahayd markaa waxay noo soo dhammaaday kitaabkii koowaad ee ajruumiga ahaa markaa biidni rabbina tabaaraka wa tacaala caaw waxaynu bilaaban doonaa kitaabkii labaad oo ah durat lbahiya nadmi ljrumiya adurat lbahiya ama adurat lbahiya nadmu lajrumiya kitaabkaasi oo ah silsilada kii labaad ayaynu bilaaban doonaa caawa oo taariikhdu ay tahay kun afar boqol iyo afartan toddobiyo tobankeedii hijriga waafaqsanna milaadiga labada kun iyo sideed tobanka bishii ko iyo tobnaad shan iyo labaatankeegii markaa silsiladda muqadimadeedii iyo hordhaceedii horaynu usoo qaadanay horay ayaynu usoo qaadanay markaa kitaabkan aynu bilaabi doonno sheekha nadmiyey waxaa la idhaahdaa magaciisa sharafudiin yaxya binu nuuradiin abilkhayr binu muusa binu ramadaan binu lcumayra annaxwi ashaafici alansaari alazhari ashahiir bilcamriidi camriida ayuu sheekhu caam u ku yahay waa nisbatun libilaadi camriida waa qaryo ku taalla magaalada masr marka camriiqi waa loogu dhawaaqa waa loo dabdiyaa cimriiqina waa loogu dhawaaqa labadaba waa loo dabdiyaa waa loogu dhawaaqa laakin sida afsaxa ee ashharkiihi waa bifatxi lcayn in camriiqi la idhahdo weeyaan camriiqi bifatxi lcayn sheekha dhalashadiisii laguma xusin oo kuma sheegana kutubu taraajim laguma sheegin waktigii u dhashay taarikhdu inta ay maraysay lama sheegin hase yeeshee waxaa la sheegaa taariikhdii uu geeriyooday sheekhu iyada oo mukhtalafa iyada lafteedu iyada oo mukhtalafa ayaa culimadu ay tilmaamaan wuxuu dhintay bay yidhaahdaan sagaal boqol siddeetan iyo sagaal markii hijriyadu maraysay sagaal boqol siddeetan iyo sagaal qaarkoodna waxay leeyiin sagaal boqol iyo siddeed iyo siddeetan markii ay maraysay aduu dhimashadii lafteedii ayay ayay waxa weeyaan iyadoo mukhtalafa ay soo naqliyaan hase yeeshee ma sheegaan waktigii uu dhashay kutubu taraajim waxa weeyaan kuma qora wa kaana nadimu raximah llahu tacaala aayatan fi nadmi sheekhu aayad ayuu ku ahaa nadmiga iyo waxa weeyaan gabay samaynta qaabka gabayga uu nadmiyo aayad ayaa uu ku ahaa kam allafa fiihi waxakama in fara ayaa sheekhu naadimku waxa weeyaan u alifay oo u sugay nadmigiisa waxaa kamid ah fiqiga markaynu eegno ataysiir nadmu taxriir lishaykh islam zakariya kaasi waa ku nadmiyey waxaa kaloo ka mid ah nihaayat tadriib nadmu gaayat taqriib liabishujaac alasfahani kaasi laftiisa isaguna waa ku nadmiyey oo kun bed iyo wamazaadu ka dhigay ah, matniga abishujac ayuu ku nadmiyey o kun iyo wax ka badan ayaa waxa weya sheekhu ka dhigay waa xaggii fiqiga xagga usuulka haddii aynu eegno waan garanaynaa de tafsiir uruqaat nadmu lwaraqaat liimaam alxaramayn waa ka ku nadmiyey isaga laftiisa xagga naxwaha haddii ay noqoto nadmiga in hor yaalla isaga ayaa ku nadmiyey de markaa wa kaana aayatan fi nadmi sheekhu aayad ayuu ku ahaahe nadmiga waynu sheegnay waxaynu sheegnay magiciisii iyo camriyadda inay tahay nisbo loo nisbaynayo sheekha oo ku caan baxay waana qaryo ku taalla magaalada masar waxaa kaleynu sheegnay waktigii uu dhintay inkastoo ayna sheeganayn oo kutubu taraajim ayna ku qornayn waktigii uu dhashay kitaabkan baxriga uu ku baxayo waxaa la idhaahdaa baxru rajas ah, baxru rajas baa la dhahdaa oo buxuurtu magacyo kale leeladaho baxrigan uu ku baxayo baxru rajas baa la dhahdaa baxru rajas ama waxaa loo yaqaanaa ximaaru shucaraa ah, nimanka shucarada dameerkoogii baa loo yaqaana nin kastoo afaray ah tuurtaa waa ka tuuran jiray ximaaru shucaraa baa la dhahdaa ama baxru rajas afciladiisu waxay ka kooban tahay shadriga hore mustafcilun mustafcilun mustafcilun oo saddex goora shadriga dambena mustafcilun mustafcilun mustafcilun oo iyaduna saddex goora markaa tafcilooyinkiisu waa lixda shadriga hore oo saddexa iyo shadriga dambe oo saddexa saasuu noqonay markaa baxrurajis baa la dhahda ama ximaaru shucaraa baa la dhahdaa waayahay qad wafaqa lilcilmi khayra khalqihi walituqa xataa naxat qulubuhum linaxwihi فمن عظيم شأنه لم تحوه فأشربت معنى ضمير الشأن فأعربت في الحان بالألحان ثم الصلاة مع سلام لائق على النبي أفصح الخلائق محمد والآل والأصحاب من أتقنوا القرآن بالإعراب وبعد فاعلم أنه لما اقتصر جل الورى على الكلام المختصر وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ لسان العرب كي يفهموا معاني القرآن والسنة الدقيقة المعاني والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم وكان خير كتبه الصغيرة karaasata latiifata shahiira fii curbihaa wacuujimihaa warumi alafaha alxabru ibnu lajarumi waاntafacat ajilat bcilmiha macmaa taraahu min latiifi xajmiha nadamtuhaa nadman badiica muqtadi bilasl fi taqribihi lilmubtadi waqad xadaftu minhumaa canhu ginaa غنى وزدته فوائدا بها الغنى مطامما لغالب الأبواب فجاء مثل الشارح للكتاب سئلت فيه من صديق صادق يفهم قول لاعتقاد واثق إذ الفتى حسب اعتقاده الرفع وكل من لم يعتقد لم ينتفع فنسأل المنان أن min alriya mudaacifا ujuurana waan yakuna naafica bcilmihi man ictanaa bxiifdihi wafahmihi qaabka loo qaadaya saasuu noqonaya waa baxrujs mustafcilu mustafcilu mustafcilu mustafcilu mustafcilu mustafcilu saasuu noqonaya marka waxaynu hore soo qaadanay wixii loo yaqaanay almabaadi اcashara horeynu usoo qaadanay yada ina mabadi kuli fanin cashara alxad wاlmawduc huma hamara wafadluhu wanisbat wاlwaadicu wاlsm اlistimdaad xukm shaaricu masaaئil wاlbacd bilbacd اktafaa wman dara ljamiica xaaza sharafa horaynu usoo qaadana soo ma kitaabkii ajrumiga ayaad ugu noqonaysa insha alla ad raajici doontiin haddii aynu hal keliya ka baraarujino tacriifkiisa waynu naqaanaayo luqi iyo istilaax baa labadooba looga hadlaa xagga luqada macaani fara badan ku yimaadaa xagga istilaaxana waxaa la odhan jiray inkastay mudnayd inaan idinka idin weydiyo idinku ka jawaabtaan ile horeynu usoo qaadane cilmun biusuulin yucrafu biha axwaalu awaakhiri lkalimi icraaban wa binaa waa cilmi kusugan sugan usuul oo lagu baranayo waxa weeyaan kelmadda dabayaaqadeeda axwaasha ku timaada taasi oo ah ama icraab oo la odhanayo kelmaddani waa mucrab oo waa la icraabaya ama a oo la odhanayo kelmaddani waa mebni oo waa la binaynaya tacriifkiisu waa sidaa ama xagga luqada miya de waxaynu sheegnay kitaabkii ajruumiga labaynu sheegnay la tahay aljihatu walmithlu labadaasaan sheegnay la tahay afar iyo toban macnuu ku yimaada falahu arbacata macna afar iyo toban macnuu ku yimaada majmuucatun fii qawli bacdihim qasdun wamithlu jihatun miqdaaru ism wbaadu qalahu اlakhyaaru wanawcu wاlqurb wajanib kada wacinda duna walbayaana fakuda fatwjihun wasmu qabiilatin ataa jumlatuhaa cani lcarab qad habata wa fii riwaaya jumlatuhaa cani lcarabiya fataa taasaa lagu jamiya afar iyo tobankii macnaba maxaa u horeeya qasdun baa u horeeya soo ma tusaalaheedii qabso naxawtu naxwa daarika naxawtu naxwa daarika bimacnaa qasadtu xagga daartaada ayaan u qastiyey maxaa kugu xiga milun soo maa kalbin ay miluhu maxaa kugu xiga jiha kugu sirtu naxwa daarika ay jihataha xagga daartaadaan u socday maxaa ku xiga miqdaar soo maa alfin ay qadru alfin maalkaygu kun buu udhigmaa kun buu la qadarya intaan haysta waa kun maxaa ku xiga qismi sawma naxawtu maali bayna wlaadi naxawtu maali bayna awlaadi bimacnaa qasamtuhu baynahum maalkaygii waxaan u qaybiya carruurtaydi waka maxaa ku xiga bacdi sawma waa yahay jaaa naxwu ay bacduhum qoomka barhkood baa yimide maxaa ku xiga ya qurbi baa ku xiga soo maa waxaa ku xiga nooci ina alcasala naxwun min alqamxi ay nawcun minhu waa nooc isaga ka mid a waxaa ku xiga janib baa ku xiga naxawtu ah, qurbi baa ku xiga naxawtu daara zaydin ay qarubtu minhu waan u dhawaaday weeyaan waxaa ku xiga janib sallaytu naxw alkacba ay jaanibaha dhinaceega ayaan utukaday waxaa ku xiga cinda kana dari naxw lmasjidi kana dari naxw lmasjidi ay cindaha weeyaan masaajika agteeda ayay ahaatay daartayda duunaa ku xigta zaydun naxwu camrin ay duunahu fi lqadri uu ka darajo hooseeya waxaa ku xiga bayaan baa ku xiga naxawtu lmas'alata masaladii baan caddeeyey ay bayantuha waan caddeeyey weyaan waxaa ku xiga tawjiih baa ku xiga naxawtu wajhi ilayka ay wajahtuhu weeyaan waan u jeediyey weyaan waxaa u dambay ismu qabiilina wuu ku yimaadaayo banu naxwin qabiilatu min alcarab baa la odhan karaa waka afar iyo tobankii macnaba waad iga haysataa anigi odhan jira dib baan udhiganaa caawa afar iyo tobankii ba waa lagu siiyey halkaa markaa waxaynu ku qaadanay tacriifka uu leeyahay naxwuhu luqatan wasilaaxan fadligiisa hore waynu u tilmaanay haddaynu wax yar ka tilmaano min kalaami malik bin anas waxaa kamid a ah inuu yidhi alcraabu xuliyu lisaan falaa tamnacuu alsinatakum xuliyaha icraabka iyo naxwuhu carabka xariirtiisa iyo quruxdiisa weeyaan e eh, carabadiina ha ka mancinina quruxdeeda iyo xariirteeda inaad carabka quruxdiisa siisaan waar ha u diidina ee siiya shacbi sheekii la odhan jiray wuxuu yidhi annaxwu kalminxi liacaam naxwuhu hadalka wuxuu u taagan yahay oo uu uga dhigan yahay halkay milixdu cuntada u taagan tahay tashbiiha kana insha alla kutubta dambe balaaqada ayaynu ku faahfaahin doonaa suyuui waad wada garanaysaan imaamu suyuui waxa uu yidhi ina naxwa yaftadixu faaqiduhu bikasrati zalal naxwaha qofka waaya wuu fadeexadooba qofka aan barani waa fadeexadooba muxuu ku fadeexadoobaa bikasrati zalal simbirirxashadiisa iyo dhicdhicitaankiisa ayay aad u fara bataa walaa yasluxu lxadiiu lilaxaan xadiidkuna uma suubada buu yidhaha qofka laxaanka laxniga badan inuu akriyo uma suubada bu waa imaamu suyuuti jaaxid wuxuu odhanayaa kaana ayuub asakhtayaani yaquul mid yidhaha buu ahaa tacalamuu annaxwa fainahu jamaalu lilwadiic waar naxwaha barta qofka wadiica ah ee liita qurux buu u yahay wa tarkuhu hujnatun lishariif ka tegitaanka naxwaha laga tagaana qofkii shariifkaa ah marka horeba sharafta lahaa ceeb iyo cay ayay ku tahay bula naxwaha barta ubay ibnu kacab wuxuu leeyahay tacalamuu alcarabiya kamaa tacalamuuna xifd alqur'aan waar carabiyada u barta oo u xifdiya sidaad qur u xifdiyaysaan eed qur-aankaba u baranaysaan nin baa inamadiisii waxa uu ku yidhi yaa baniya inamadaydiiyow min alsinatikum waan carabadiina wanaajiyo carabadiina suubiya faina arajula tanuubuhu naa'iba ninka waxa ku dhacda oo kusoo darida musiiba iyo balaayo fa yuxibu an yatajamala fiiha wuxuu jeclaystaa ruuxaa musiibadu ay ku dhacday inuu isqurxiyo wuxuu waayayaa gaadiidkiisiibuu waayaya ama dharkiisii iyo xoolihiisiibuu waayaya fayastaciiru min akhiihi daabatahu aw thawbah walaalkii wuxuu ka aariye qaadanaya daabadiisa hadduu gaadhigiisii waayo xaggaa ka faqriyo o xaggaa masiyadu ay kaga dhacdo gaadhi buu soo aariye qaadanaya o jeclaysanaya haddii xaggii dharka ay kaga dhacdana dharkuu soo aariyeysanaya walaa yajidu man yuciiruhu lisana laakin ma heli karo cid caariyeysa oo ergista carabkiisa hebelo carabkaaga ergiis han ku hadle may dhici karta waxa kaloo dhan lakin waa lagu ergisi karaa acma sheekii la odhan jiray waxa uu maqlay rajulan yalxanu fi kalaami nin hadalkiisii laxni ku samaynayo oo laaximaya kadibna wuxuu yidhi man iladii yatakalamu wa qalbi minhu yata'allamu waa kan hadlaya ee tiraabaya hadallihii waa ayo qalbigayguna xaggiisa uu ka gubanayo laxnigaasi uu akhriyayo ee uu tirinayo ah, selkii saasay ahayd waxaan ku khatimaynaa moxamed ibnu axmed alahdal wuxuu yidhi ah, saaxib alkawaakib adduriya insha allah waan gaari doonaaye wa huwa anfacu culuumi alcarabiya culuumta carabiyada ee labiyo tobanka ah isaga ayaa ugu nafci badan buu yidhi id bihi tudraku jamiica culumtaa dhammaanteed isaga ayaa lagu gaadha oo lagu xasiliya wa min uma qaala suyuuiyu imaamu suyuuina waxa uu yidhi ina alculuuma kulahaa muftaqirat ilayh culumtu dhammaanteed waxay u baahan tahay bu maxay naxwe ayay u baahan tahay buui iska taqdiim yar oo fadligiisii iyo salafkii siday ka yidhaahdeen waxa weeyaan iyaduna ku saabsan haddii nuxurka kitaabka aynu galno wuxuu yidhi sheekhu alxamdu lilahi qad wafaqa lilcilmi khayra khalqihi walituqa waa nadmi nadmigana kolle istisaarkiisa waxoogaabaa ku yara jira insha alla aada ugu fiirsada bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi magaca ilaahay allaha arraxmaani naxariista naxariista caamkaa allaha arraxiimi naxariista naxariista gaarka ayaan ualifu nadmi hada ku alifaya ayaan ualifu ku alifaya hada alkitaaba kitaabka kaniya sheekhu waxa uu ku bilaabay basmaladii ayuu ku bilaabay sheekhu isaga ku dayanaya kitaabka qur oo kitaabka qur-aanka waxa u horeysa ilaa suuratu tawba mooyaane dee bismi illaahi araxmaan baa uhoreysa oo lagu bilaaba waxaa kale oo ku dayanaya muraasalaadka ambiyadu marka ay dirayaan iyo rusushu waxay ku qori jireen basmalada ayay ku qori jireen inahu min sulaymana wa inahu bismi illaahi araxmaani araxiim nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam kama fii saxiixi lbukhaari wa muslim min xadiidi abi sufyaan hiraqle markii uu dirayey risaalada dee wuxuu ku horreysiyey oo ku qoray he bismi illaahi araxmaani taasi ayaa uu ku dayanaya ama wuxuu ku dayanaya xadiiska odhanaya kulu mrin dhi balin la yubda fihi bbismi اllahi الرaحman الرaحim fahuwa abtar wa fii riwaayati fahuwa aqdc wa fii riwaayati fahuwa ajdan culimadu waxay leyin waa daciif bay leeyihin waa daciif bay leyin xadiiskaas waka markaa sheekhu waxa uu ku bilaabay basmaladii ayaa uu ku bilaabay markaa saaxib اlajrumiya isagu kalaamkuunbuu ku bilaabay sheekheenu muqadime yar buu sameeyey oo ku saabsan kitaabka qaabka uu nadmiyey iyo sababtiisa iyo baraacaad ina tusinayo faniga uu ka warramayo iyo waxyaalaha muqadimo yaroo ku saabsan ayaa isagu u sheegay wuxuu yidhi alxamdu lilah alxamdu ma haddii dhammayska tirnayd lilaahi ay mukhtasun lilaahi ilaahay ayay gaar ku tahay ma haddii dhammayska tirnayd allah subxaanahu wa tacaala ayay gaar ku tahay marka bismi illaahi araxmaani araxiim hadal fara badan baa ku jire intaasan iyada kaga kaaftoomayna insha alla kutubta damaan ayaan ku baxsin doonaa markaa bada ku jirta culimadu waa m asliya mise waa zaaida haddii ay asliye noqoto de waxa weeyaan way jeraysaa oo maxaa laohanaya ismi waa ismu majruurun bilba baa laohanaya albau xarfu jarin asli mabniyun cala lkasri la maxala lahu min alcraab ismi majruurun bilba wacalaamatu jari kasratu daahiratu cala aakhirihi baa laohanaya soo ma aragtan marka ismi mudaaf allahina waa mudaafu ilayhi allahi he waa mudaafu ilayhi oo mudaafka ayaa jiray sida raajixa kitaabkii ajrumiga baabkii ugu dambeyan kaga soo waranay iilna wuxuu leya ma idaafadaa jiray iilna wuxuu leya mayane mudaafka hore waxa jirayba isagana jir xarafka bada ayaa jiray lakin qowlka raajix ah mudaafkan ka horeeya ismiga ayaa jiray araxmaani araxiimina waxay leeyihin culimadu waa nacti bay leeyihiin haddaynu qabano ibnu xaajib qawlka uu ku tegsan yahay ama inuu maalig oo kale isagu wuxuu leya bedel aan ka dhigna bu leya limaada araxmaani araxiimi waa calam bu ley walcalam laa yuncatu bihi insha alla meesheedaan ugu tegi doona haddii xarfijar ka dhigna zaaidna ismi mubtad iska noqonaya de mubtad iska noqonaya mubtada marfuuc bilibtida calaamatu rafci damat muqadarat cala akhiri manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxali bixarakati xarfi jari zaaid bay noqonaysaa waka marka bismi illaahi magaca ilaahay allaha arraxmaani naxariista naxariista ballaarhan dhuraxmati lwaasica allaha arraxiimi naxariistiisa gaadhsiiye addoommada dhuraxmati lwaasila ayaan abtadi ku bilaabaya haada kitaaba kitaabka kania alxamdu ma haddii dhammayska tirnayd lilaahi ay mukhtasun lilaahi ilaahay ayay gaar ku tahay ma hadda dhammayska tiran leh ilaahay ayay gaar ku tahay oo ilaahay ayaa oo gaar ay ku tahay alxamdu asha ku jirta culimmadu waxay leeyihiin waa jinsiya ama maaha waa istiqraaqiya ama maaha waa cahdiya lilaahi laamta ku jirtaana waa ikhtisaas laamtaasi oo waa mukhtas ama waa istixqaaq ama waa mulkiya marka darbu halati fi halata tusaawi tisca sagaal baa intaa yar ka soo baxaya alxamdu lilahi oo keliya sagaal wij baa ka soo baxaya marka alxamdu jinsiga mahad la yidhaa haddaynu jinsiye ka dhigno alxamdu ay kululxamdi mahad oo dhani haddaynu istiqraaqiye ka dhigno alxamdu mahadii dhamayska tirnayd ah, taqacu cala alxamdi lkamil alxamdu mahadii dhamayska tirnayd waxaana fiican inaynu ka laqmayno laamta alxamdu ku jirta inaynu ka laqmayno cahdi lilahi laamta ku jirtana inaynu ka laqmayno ikhtisaas alxamdu ma haddii dhamayska tirnayd lilaahi ay mukhtasun lilaahi ilaahay ayay gaar ku tahay waka waana mubtadi iyo khabar mubtadi iyo khabar weeyi alladii allihii ayay gaar ku tahay qad wafaqa waafajiyey ay huwa allah khayra khalqihi ay khayra makhluuqihi makhluuqiisa cidda ugu khayrka badan lilcilmi cilmiga waafajiyey cilmiga asharciyi sharciga ah walituqaa iyo alla ka cabsiga waafajiyey marka alxamdu lilah mubtadi iyo khabar aladiina waa nacti oo lilah bay nacti u qad wafaqana waa sila alladi ismigaa mawsuul siladiisii marka xamdiga waxaa la ydhaahdaa waصfu lmaxmuudi bilkamaali maca almaxabati wataciim bay dhahdaan culimadu saasa ugu fiican waa maxmuudka ka la in lagu sifeeyo sifaatulkamaal iyada oo la jecel yahay lana weyneynayo taasaa la dhahda waa wasfu lmaxmuudi bilkamaali maca almaxabati wataciim kaasa xamdi la dhahda aladiina sifaynu ka dhignay oo lilah baynu sifo uga dhignay qadda culimadu waxa ay leeyihiin waa taxqiiq soo taqiiq mayna soo maray macnihii ajrumiga aynu ku soo baranay ayay faa'ideyneysaa ayay faa'iideyneysaa bacd alculamaana waxa ay leeyihin oo culimada qaarkoodna waxay leeyihin mayane qadani taqliil bay faa'ideyneysaa walow ficilku maadi haba ahaadee taqliil bay faa'ideyneysaa sababta oo ah waxay yidhahdeen tawfiiqda iyo waafajinta iyo cidda ilaahay khayrka ula doona ee u waafajiya xaqa way yar marka markaa tawfiiqdu waa casiis balan waa shay yar markaa taqliilan ka laqmayna yidhahdeen iyadoo ficilku walow maadi haba ahaade lakin sida asharka ah waa macnaha hore ee ah taxqiiqa wafaanada waa tawfiiqi weeyaan alifta ku jirta wafaa aliftaasi alifu tatniye maaha waa alifu ishbaac ama alifu ilaaq baa loo yaqaana faacilkiisi waa mustatir oo waa huwa waxayna unoqonaysaa allah buu unoqonaya allah ayuu unoqonaya markaa sheekhu markii uu cabirayay alxamdu lilah wuxuu cabiray jumlatun ismiyatun jumlo ismiya ayuu cabiray wuxuuna ka leexday jumladii ficiliyada ahayd buu ka leexday jumlada ismiyada wuxuu ugu leexday jumlada ismiyadii tadulu cala dawaami wاstimraar dawaam iyo istimraar bay tusisa amaa jumlada ficliyadii tajadud iyo iyo iyo iyo xuduud bay iyada tusisa siduu uga leexday asalkii hore ayaa ahaa xamdan lilahi xamidtu xamdan lilahi ilaahay baan mahadin mahadiyey kadibna xamdantii masterka ahayd baa alla geliyey markii la geliyeyna waa la rafciyey maxay noqotayba alxamdu lilah bay noqotay markaa jumladii ficliyadiibuu ka leexday jumla ismiya ayuuna u leexday sababtu ugu leexday jumlada ismiyadii liannaha tadullu cala adawaami walistimraar bay dhahdaan culimadu alladii qad wafaqa jumladaasi ismigaa mawsuul wa min alqawaacid almuqarara kitaabkuna wuu idin dhigayaaye ana almawsuula wasilatahu fii quwati lmushtaq mawsuulka ismigaa iyo siladiisu mushtaq baa lagu awili karaa ismi mushtaq ayaa lagu awili karaa markaa waxay ka dhigan tahayba isaga oo yidhi alxamdu lilaahi lmuwafiqi saasuu macnuhuba ka dhigan yahay alxamdu ma haddii dhammayska tirnayd lilaahi ay mukhtasun lilaahi ilaahay ayay gaar ku tahay alladii allihii ayay gaar ku tahay qad wafaqa dhab ahaan waafajiyey ay huwa allah khayra khalqihi khalqi waa facli waa masder makhluuq baa ayaa waxa weeyaan eh, lagu awilaya oo kolkaa wa waa masder oo bimacnaa ismi mafcuula khayra khalihi ay khayra makhluuqihi makhluuqiisa kuwa ugu khayrka badan baad ka laqmaynasid lilcilmi cilmigii sharciga ahaa waafajiyey haddaynu asha ahdiye ka dhigno hadii kalena soo qadar oo lilcilmi cilmi waafajiyey cilmigii asharcigii sharciga ahaa walituqaa iyo alla kacabsi waafajiyey markaa khayra khalqihi waxay kala faslisay bayna mutacaaطifayn laba isku cadfanaa waa cilmi iyo walituqa labadaasay kala saartay kolkaa nadmiga ayaa sheekha u saamixi waaye marka cilmigan cilmigii sharcigahaa buu uga jeeda waa alcilmu annaafic buu uga jeeda walituqaana dee tacaariif fara badan bay culimmadu saari jireen waa imtithaalu lma'muuraati waijtinaabu lmanhiyaat wuxuu ilaahay ina faray in lala yimaado wixii ilaahay uu inaga reebayna in laga reebtoomo kasoko waxaa looga jeedaa alcamal saalix camalkii wanaagsana markaa ilaahay cidda uu jecel yahay wuxuu iskugu daraa labada arrimood alcilmu naafic walcamalu saalix cilmiga naafica ee waxtar kale iyo camalka saalixa labadaasi ayuu iskugu dara waa quwa cilmiya iyo quwa camaliya siday ka cabiraan ibnu rajab alxambali iyo waxa weeyaan iyo ibnu qayim iyo saasay ka cabiraan marka khayrkan waa afcalu tafdiil oo kitaabku wuu idin dhigayaay asalkii hore akhyar buha kadibna hamzadii baa litakfiif looga gooyey kadibna ya-da xarakadii saarnayd baa loo soo naqliyey saakinka ka hordhiya kadibna khayr bay noqotay intaa inta ka badanna kutubta dambaan ku faahfaahin doona laqmada eeg alxamdu ma haddii dhammayska tirnayd lilaahi mukhtasun lilaahi ilaahay ayaa gaar la'a alladii allihii baa gaar la'a qad wafaqa dhab ahaan waafajiyey ay huwa allah khayra khalqihi ay khayra makhluuqihi makhluuqiisa cidda ugu khayrka badan lilcilmi cilmi waafajiyey waa cilmiga sharciga ah walituqaa iyo alla kacabsiga waafajiyey oo ah alcilmu naaficu walcamalu saalixu labadaasi ilaahay ayu iskugu daray cidda waxa weeyaan u jecel yahay ee khalaa'iqdiisa ka mid ah baytkaa macnihiisa waan fahnay la tahay culimay soo ma xataa naxat quluubuhum linaxwihi fa min shanihi lam taxwihi xataa naxat ilaa ay u qasaday quluubuhum ay quluubu khayri khalqihi makhluuqaadka ilaahay uu abuuray kuwa ugu khayrka badan quluubtoodu linaxwihi ay lijihati illaahi ilaahay jihadiisa ilaa ay u qasaday fa min cadiimi shanihi lam taxwihi ay falam taxwi may koobin hiya quluubtii hi ay allaha ilaahay may koobin min cadiimi shanihi ay liajli cadiimi xaalkiisa iyo qadarkiisa weynidiisa darteed bayna u koobin markaa xataadani waa iska ibtidaaiya waa ti macaani fara badan aynu shegi jirnay kitabki ajrumi markaan marayna sooma markaa xataadani waa iska ibtidaaiya maxat bimacnaa qasada albaraacaatu halaaa waxyaalaha baraacaadka la tilmaamo balaaqadan ku arki doonaayo waa saddex baraacat listihlaal wa baraacat lmatlab wa baraacat lkhtitaam aw baraacat lmaqc waynu soo qaadanay baraacat ikhtitam ama baraacat maqc kitaabkii ajrumiga dabayaaqadiis baan kuso wa khatamu xadiidin baan kusoo qaadan baraacana baraacatu istihlaal baa la idhaahdaayo waa in uu sheekhu ku sheego kitaabka awalkiisa waxa uu kaga warrami doono kitaabka marka kitaabkan muxuu kaga warrami doonaa sow naxwo maaha naxat de waa kaakan ku cadday waa baraacatu listihlaal waa aniga imika soo sheegayo waa bimacna alqasdi weeyaan linaxwihida lafteeda iyadana waxaa ku jirta baraacatu listihlaal o waxa uu ka warramaya waa naxwe xadii maaha de fiqina kama sheekeynayo tafsiirna kama warramaye naxwuu ka warramaya sidaa ku fahan baraacaad buu ku sheegaya markaa naxat bimacnaa qasadat weeyaan quluubtuna waa jamcu qalbin oo waxa loogu magacaabay waa litaqalubihi linaxwihina waa jiha lo jeeda fa min cadiimi shanihi lam taxwihi lam taxwihi bimacnaa lam tuxid bihi weeyaan may koobin weeyaan marka min adiimi shanihi waxa ku sugan fa min adiimi shani lam taxwii sheekhuna wuu idiin sheegaya shaarixuye waa ibrahim albayjuri waa sheekhii ashcarigaa ayaa sharaxay kitaabke wuxuu leeyahay waa taqdiimu lcilati cala lmacluul ah, ciladii ayuu ka soo horaysiiyey macluulkii oo asalka hore muxuu ahaa falam taxwihi min cadiimi shanihi de saas marka ciladii buu ka soo horaysiiyey ciladii waa maxay de waa min cadiimi shanihi soo ma macluulkii oo falam taxwihi ah ayuu ka soo horaysiiyey fa min cadiimi shanihina idaafada ku jirta wuu idin sheegayaaye waa min idaafati صifati lilmawصuuf صifadiibuu mawصuufkii uu idaafeeyey oo asalka hore wuxuu ahaa fa min shanihi lcadiimi buu ahaa suu sharx umalna sheekh kitaabkaygu idinkama weynaya way halkaas waxba ku wada qoraya idinkaa so akrisan doona insha allah markaa eeg ilaahay markii uu waafajiyey alcilmu naafic walcamalu saalix quluubtiiba waxay u kacday ilaahay xaggiisa ina koobto walaa yuxiiطuuna bihi cilma laa tudrikuhu labsaaru wahuwa yudriku labsaar markaa eeg naxat waa ficil maadi ha fahmi waayin quluubuna waa faacil ficil iyo faacilba waynu soo dhiganay linaxwihi waa jaariyo majruure naxad iskaga tacaluji fada qaadoo lam taxwihi ugee lamtu way jesmi soo ka go aacilkiisi waa mustatiro waa huwa haadan joogtaana waa mafcuulkii min cadiimi shanina ku tacaluji kolkaa minta ayaa tacliiliya laqmadii maxay noqon xataa naxat ilaa ay u qasaday quluubuhum ay quluubu khayri khalqihi makhluuqaadka ilaahay abuuray kuwa ugu khayrka badan quluubtoodu linaxwihi ay lijihati illaahi ilaahay jihadiisa ilaa ay u qasaday falam taxwi may koobin ay hiya hi ay allaha ilaahay may koobin min cadiimi shanihi liajli cadiimi shanihi shanigiisa iyo xaalkiisa iyo qadarkiisa weynidiisa darteed bayna quluubtii u koobin walaa yuxiiطuuna bihi cilmaa laqmada biilkana waad fahamteen mayla tahay waa basiid faushribat macnaa damiiri shani faacrabat fi lxaani bilalxaani faushribat fabisababi tawfiiqihim waafajinta ilaahay u waafajiyey aawadeed lilcilmi walituqaa cilmigii iyo alla kacabsigii waafajinta u waafajiyey darteed ayaa ushribat la dhansiiyey ay hiya quluubtii macnaa damiiri shani xaalka damiirkiisa damiirkaa macnihiisa ayaa la dhansiiyey fa acrabat fa bisababi dalika alshraabi dhansiintaa la dhansiiyey aawadeed ayay acrabat caddaysay ay hiya quluubtii damiirahaa damiirkeedii bay caddaysay filxaani kaa'inan xaal uu ku sugan yahay damiirkaasi fil alxaani qalbiye dhexdood bil alxaani caraba ayay ku caddaysay waa basiid culim fa ushribad fadu waa faau sababiya la dhahdaa faau sababiya la dhahdaa waafajinta ilaahay uu waafajiye cilmigii sharciga ahaa iyo taqwadii oo looga jeedo he ya alcamalu asaalix waafajinta la waafajiyey darteed quluubtii waxaa la dhansiiyey damiiru shani macnihi damiiru shaniga waxaa looga jeedaa damiiru shanigu horta waa damiir waana damiir qayba oo wuxuu u noqdaa wax isaga ka dambeeya lafdan wa rutbatan markaa wuxuu ku ishaaraya faclam anahu laa ilaaha ila allah buu ku ishaaraya faclam waxaad ogaataa anahu ay ana shana walxaala shaniga iyo xaalku waxa uu yahay laa ilaaha ila allahu markaa damiirkani waa damiiru shani damiiru shanigan macnihiisa waxa fasiro waxa ka dambeeya ayuu noqdaa soo ma waxa ka dambeeya haddaba waa maxay waa laa ilaaha ila allahu soo ma markaa kelimatu tawxiid baa quluubtii la dhansiiyey macnihi waa sida kelimatu tawxiid ha ayaa quluubtii la dhansiiyey kadib markii la dhansiiyey markii la helay alcilmu naafic waalcamalu saalix markii labadaa la isla helay kelimatu tawxiidna quluubtii la dhansiiyey dee camalkii bay qabato way sii gudbisay o oh, fa acrabat fi lxaani bilalxaani waka adda addacwa waka fa acrabat fi lxaani bilalxaani ma wow bidin qoraya mise waa fa waa fa acrabat bay la tahay kitabkinas muxuu qoraya waa fa soo maagan waa fa fa acrabat fadan lafteeda waa fau sababiya ishraabkaa la dhansiiyey darteed marka ushriba ficilkaa maadi waa muqayaru siiq faacilki waa naaibu faacilki waa mustatir oo waa hiya macnaa waa mafcuulkii macnaa mudaaf damiiri mudaaf ilayhi damiiri mudaaf shani mudaaf ilayhi waa sida fa acrabat fadana sababiye ka dhig acrabat waa ficilkii maadi faacilkiisii ha waa mustatir oo waa hiya quluubtay unoqonaysaa mafcuulkeedii wuu go-an yahay damiirahaa baynu soo qadarayna silxaani jaariya majruurkan waxaynu ka xaalaynaynaa mafcuulka aynu soo qadarayno bilalxaanina waxaynu ku tacalujinaynaa acrabat baynu ku tacalujinana macnaha haddaba eeg fa ushribat fa bisababi tawfiiqihim lilcilmi walituqaa waafajinta la waafajiyey cilmiga iyo alla kacabsiga aawadeed ushribat waa la dhansiiyey ay hiya quluubtii macnaa damiiri shani xaalka damiirkiisa damiirka macnihiisa ayaa la dhansiiyey oo ah kalimatu tawxiid fa acrabat fa bisababi dalika alshraabi dhansiintaa kalimatu tawxiid la dhansiiyey aawadeed acrabat way caddaysay ay hiya quluubtii damiirahaa damiirkeedii bay caddaysay kaa'inan xaal uu yahay damiirkaasi mid ku sugan filxaani qalbiyo dhexdood bilalxaani caraba ayay ku caddaysay warmayna basiidaan culimo aad buu laqmadu basiid u tahay markaa eeg xaamka waagii hore waxaa looga jeedi jiray waa baytulkhamri khamriga meesha lagu iibiyaa laodhan jiray alxaan laodhan jiray alxaantana waxaa looga jeedaa naqamaat lawtaar muusikada markaa la qaraacayo ayaa loo jeeday laakiin hadda iminka waxaa looga jeedaa xaankan hore waa alquluub baa looga jeeda qalbigaa looga jeeda alxaanta dambana alalsina looga jeeda warmayna basiidan faushribat fabisababi tawfiiqihim lilcilmi walituqa ushribat waa la dhansiiyey hiya quluubtii macnaa damiiri shani shaniga iyo xaalka damiirkiisa damiirka macnihiisa ayaa la dhansiiyey faacrabat fabisababi dalika alshraabi acrabat way caddaysay hiya oo quluubtii ihi damiirahaa damiirkeedii bay caddaysay filxaani kaainan xaalu yahay mid ku sugan filxaani qalbiya dhexdood bilalxaani caraba ayay ku caddaysay intaa marka intaa marka uu ka soo baxay xaqii ilahay wixii ku tacaluqayey wuxuu doonayaa maxay inuu ino sheego salaadii iyo salaamtii wixii ku tacaluqayey makhluuqa khaaliqa wixii ku tacaluqayay marka uu ka soo warma wuxuuna iskugu cadfay uma oo faa'iidayn jirtay tartiib watarakhi soo ma tartiib maca tarakhiya wuxuuna ishaaraya ilaa ana rutbata ma yatacallaqu bilmakhluuqi he ilaa ana rutbata ma yatacallaqu bilmakhluuqi mutarakhiyatun an rutbati ma yatacalaqu bilkhaaliqi taasuu tilmaamaya marka wuxuu yidhi uma salaatu amaan mac salaamin salaam iyo badbaado maceed xaalada ay ahaatay salaamtaasoo laa'iqin cunantaa cala nabiyi nebiga dushiisa ha ahaato nebigii afsaxi lkhalaa'iqi khalaa'iqda ilaahay uu abuuray ugu faseexada badnaa waka markaa uma waa iska asalaatu waa mubtada maca waa daraf wayna soo baranay soo ma darafkaasi salaamin baa loo idaafeeye culimadu waxay leeyihin waxaa laga xaalaynayaa asalaatu baa laga xaalaynaya culimada qaarkoodna waxay leeyn mayane waa sifay leeyihiin ha marka asalaat asha ku jirta waa jinsiya lafdi ahaan hadii aynu eegno waa la xaalayn karaa macno ahaan haddii aynu eegnona sifa laga dhigi karaa soo basiid ma uma salaatu marka asalaat waxa fiican in lagu fasiro hanauhu calayhi fi lmalai aclى sida uu soo saaray imam bukhaari isagoo mucallaqa kitaabkiisa abilcaaliyana uu ku fasiray ibnu qayimna kitaabkiisa jalal afhaamka shan iyo toban buu sheegaya oo uu rajaxayo in lagu fasiro hanauhu calayhi fi lmalai aclى agtaasaad uga raajici doontaan oad uga noqon doontaan marka haddii aad xaalaysaan lafdigaad eegteen haddii aad sifaysaanna macnahaad eegteen uma salaatu amaan ammaantaasoo maca salaamin salaam iyo badbaado maceed ihi ama mac salaamin salaam maceed xaalada ay tahay ma daruuratu nadmi baa loo reebay ama waaba luqa kusugan baylen sida mashhuurka lidaruurati nadmi baa loo reebay e salaamtaasoo laa'iqin cunantaa cala nabiyi nebiga dushiisa ha ahaato waa khabarkii waad fahamteen hadda ma waa khabarkii laaiqina waa sifo salaamta laga sifaynaya waad soo barateen de nebigii afsaxilkhalaaiqi khalaa'iqda ilaahay u abuuray ugu fasaxada badnaa marka eeg asalaat waa ismu master bay culimadu waynu gaari doonaaye dib baanu dhigana insha alla ismu master malaha garan maysaan dib baanu dhigan doonaa insha alla salaamta lafteedu iyaduna waa ismu master o iyadana dib baynu udhigan doonaa waa yahay ala nabiyi ala nabi ala nabiyi ala nabiyi marka nebi waa faciilo bimacnaa faacil loo jeedo cala nabiyi kii warramayey ama bimacnaa mafcuul kii loo warramayey ama kii la saraysiiye ama kii saraysiinayey sarfigaan ku baran doonaa intaba insha allah waa yahay afsaxil khalaaiqi wuxuu talmiixinayaa o uu sheegayaa bay leeyihin sheekhu ana afsaxu man nataqa bidaadi bayda anii min qurayshi soo saam way cid daadka ku hadasha ana ugu faseexo badan buu rasulku yidhi marka xadiiskaasi saa uu leeyahay waa daciif ha ibnu kathiir baa waxa weeyaan sheegaya kitaabka tafsirka ayuu ku sheegaya sharixiisa marka suuradda faatixa uu sharaxayo marka waa daciif xadiiskaasi laakiin waxaa kaaga filanta rasuulka sala allahu alay wasalam waxa la siiyey jawaamiculkelim baa la siiyey inuu fasaxa badnaa rasuulku sala allahu alayh wasalam marka wuxuu yidhi fuma salaatu laqmada eega fuma salaatu amaan maca salaamin badbaado maceed xaalada ay tahay salaamtaasoo laa'iqin cunantaa cala nabiyi nebiga dushiisa ha ahaato nebigii afsaxi alkhalaa'iqi khalaaiqda ugu faseexada badnaa muxamedin muxamed dushiisa ha ahaato fiihi khamsatu awjuh shan wej baa ku sugan muxamedin ya saddex jara iyo mar la rafcinayo mar la nasbinayo shantaasaa ku sugan muxamedin inaynu ka bedelno nebiga muxamedinay calaa muxamedin muxamed dushiisa ha ahaato iyo inaynu cadfu bayaan ka dhigno muxamedin ahaa iyo inaynu nacti ka dhigno nebigaasoo muxamedin la mahmahadiyey iyo inaynu khabar ka dhigno mubtadihii uu go yahay huwa nebigaasi muxamedun muxamed weeyaane iyo inaynu mafcuul ka dhigno inu nidhaahno acni muxamada hadda muxamed baan u jeedaaye ama amdaxu muxamada markaa taa dambe waa waxa weeyaan ilaa in la idhaahdo mooyaane waa luqatu man yarsimu lmansuuba bisurati lmarfuuci walmajruur waxa weeyaan in la idhaahdo mooyaane taa dambe culimadu waxay leyin waa iska daciif bay leeyihin tan dambe lafteeda naxtiga ay sheegayaan waxay yidhahdaan culimadu liannahu calam walcalamu laa yuncatu bi kitaabka xagoosa idingu qoraya calamka lama nactiyeeyo laakiin waxay leeyiin waxa lagaga saaraya oo la waa marka asalkiisii hore aan la eegin hore haddii la milicsado oo de waxa weeyaan ism mafcuul baa laga soo naqliyey oo oo xamadadii mudacafad ayaa waxa weeyaan uu yahay laga keenay marka asalkiisii horea la talmiixiye oo la milicsado wasfi laga keenay bay leeyihin culimadu laakiin maxalka ay odhanayaan culimadu alcalamu laa yuncatu bihi waa ida kaana jaamidan aw mushtaqan walam yundar lislihi taasaa loo jeedaa bay leeyihiin markaa ilaa shantaa wej baa kuugu banaan icraab ahaan markaynu eegno wlali wacala laali aalka dushiisa ha ahaato walasxaabi wacala asxaabi saxaabada dushooda ha ahaato man ay cala aladiina kuwii dushooda ha ahaato adqanuu sugay alqur'aana qur'aanka ku sugay bilicraabi icraab ku sugay waka aalka waynu garanaynaayo waxaa looga jeeda atbaacdii rasuulka raacday sala allahu alayh wasalam ah, waa ciddii rasuulka raacday ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa aalka hadii atbaac aan la raacin waa caam buu odhanaya macno caamu ku dhacaya waa cid kastoo rasuulka rumaysay sala allahu alayh wasalam saxaabaduna waa ka miduna wuu soo khasisay un hadii atbaac la raaciyana aalku wuxuu ku dhacaabu ayuu leeyahay ibnu lcuthaymiin aqaaribtiisii isaga raacday ee mu'miniinta ahaa atbaacduna dadka kale ee isaga raacday ee rumaysay ayaa u ku dhacaya saxaabaduna atbaacdaasi ka mid yihin صaxaabina waynu garananaayo waa man laqiya nabiya mumina bihi wamaata calى dalika wain takhalalat ridat calى اصxi kama qaala xaafid ibn xajar fi nubat ir so alkaa kumaydaan baro nubat irka saasaa ku qoran muxamedin ay alى muxamedin muxamed ahaa ama muxamedin muxamed dushiisa ha ahaato salaada iyo salaamtaasi wlali wacalى اaali aalka dushiisa ha ahaato wاlaصxaabi wacalى اaصxaabi asxaabta dushooda ha ahaato manta asxaabta iyo ahalkaynu ka bedelanaa man ay cala aladiina kuwii dushooda ha ahaato adqanuu sugay alqur'aana qur'aanka sugay bilicraabi icraab iyo caddayn ku sugay id lowla alicraabu lam yuclam ilmuraad icraabka haddii aan aanu jiri lahayn icraab muraadka kelmadda looga leeyahay lamaba garteenba markaa eeg waktigaasi dee iska saliidi bu oo may jirin qawaacidan laakiin laga yaabaa inuu talmiixinayo qisadii waxa wey cumar ibnu khadaab nin acraabiya ayaa soo galay waktigii cumar ibnu khadaab kadibna wuxuu yidhi yaa igu akriyaya wixii ilaahay uu soo dejiyey nebi moxamed kadibna nin ku akriyey suuratu tawba kadibna wuxuu akriyey ana allaha bariiun min almushrikiina warasuulihi buu akriyey ana allaha bariiun min almushrikiina warasuulihi buu akriyey jer buu akriyey kadibna ninkii araabiga ahaa baa yidhi awaqad baria min rasuulihi ilaahay ma wuxuu beri ka noqday rasuulkiisa in yakun ilaahu berian min rasuulihi faana abra minhu de ana beri baan ka ahay bui haddii uu ka beri noqday rasuulkiisi ana beri baan ka ahay kadibna arrintii acraabigu cumar ibnu khadaab ayay hawshaasi gaadhay kadibna waa u yeedhay kadibna cumar ibnu khadaab waxa uu ku yidhi nin yahow waxa weeyaan ma rasuulka ilaahay ayaad beri ka noqonaysaa kadibna ninkii acraabiga ahaa qisadii dhacday buu u kadibna cumar wuxuu ku yidhi sidaasi ma aha ee waxa weeye ana bariu min almushrikiina warasuluhu weeyaan warasuluhu kolkaa waa jumla ibtidaaiya warasuluhu bariun minhum bay noqonaysaa rasuulkiisuna he beri buu mushrikiinta ha kadibna ha ninkii wuxuu wa ana wallahi abra'u mima beria allahu warasuuluhu minhu aniguna ilaahay baan ku dhaarte ilaahay iyo rasuulkiisu waxa ay beri ka noqdeen ayaan aniguna beri ka ahay buu yidhi kadibna cumar ibnu khaaab waxa uu amray qur'aanka inaanu akriyin ilaa nin nuqada garanayo mooyaane marka taa inuu talmiixinayo ayaa waxa weeyaan suuragal ah lamada mar aan idinku celiya sasaarka alxamdu ma haddii dhammayska tirnayd lilaahi mukhtasun lilaahi ilaahay ayay gaar ku tahay alladii allihii ayay gaar ku tahay qad wafaqa waafajiyey dhab ahaan ay huwa allah khayra khalqihi ay khayra makhluuqihi makhluuqiisa cidda ugu khayrka badan lilcilmi cilmiga sharciga a ah waafajiyey walituqaa iyo alla kacabsiga waafajiyey oo ah alcilmu naaficu walcamalu saalixu faushribat fabisababi tawfiiqihim lilcilmi walituqaa waafajinta waa la waafajiyey waxa weeyaan cilmiga iyo alla kacabsiga xataa naxat ilaa ay u qasaday quluubuhum ay quluubu khayri khalqihi makhluuqa ilaahay u doortay kuwa ugu khayrka badan quluubtoodu linaxwihi ay lijihati illaahi ilaahay jihadiisa ilaa ay u qasaday falam taxwi may koobin hiya oo quluubtii ihi hi ay allaha ilaahay may koobin min cadiimi shanihi liajli cadiimi shanihi qadarkiisa iyo xaalkiisa weynidiisa aawadeed bayna u koobin fa ushribat fa bisababi tawfiiqihim lilcilmi walituqaa waafajinta la waafajiyey cilmiga iyo lakacabsiga aawadeed ushribat waxaa la dhansiiyey ay hiya quluubtii macnaa damiiri shani xaalka damiirkiisa damiirkaa macnihiisa ayaa la dhansiiyey fa acrabat dhansiintaa la dhansiiyey aawadeed acrabat way caddaysay ay hiya quluubtii damiirahaa damiirkeedii bay caddaysay kaa'inan xaal u yahay damiirkaasi mid ku sugan filxaani qalbiya dhexdood bilalxaani carabo ayay ku caddaysay uma asalaatu ammaan mac salaamin badbaada maceed xaalada ay tahay salaamtaasoo laa'iqin cunantaa cala alnabiyi nebiga dushiisa ha ahaato nebigii afsaxi alkhalaa'iqi khalaaiqda ilaahay uu abuuray ugu faseexada badnaa muxamedin muxamed korkiisa ha ahaato muxamedin muxamed ahaa nebigaasoo muxamedin la mahmahadiyo ay huwa nebigu muxamedun muxamed weeyaane acnii waxaan ujeedaa muxamedaan ujeedaaye walaali wacala laali aalka dushiisa ha ahaato walasxaabi wacala lasxaabi saxaabada dushooda ha ahaato man ay cala aladiina kuwii dushooda ha ahaato adqanuu sugay iyagu alqur'aana qur'aanka ku sugay bilicraabi bisababi licraabi icraab sababteed ku sugay wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka watuub ilayk